keeni karta asbaaba badan oo uu soo sheegay midka labaadna wuxuu ahaa dariiqa oo ah tafsiir bira'yi waxa weeyaan sababaha khilaafka keena laba inay yihiin ayaan soo ogaanay laba jiho oo mid ay tahay firaq muctaqad khilaafsan ahlu sunnaha aaminay kadibna qur ku fasiray iyo firaq xagga luqada waxa weeyaan aaminay oo kaliya ayagoon fiirin qur inuu kalaamkii alle yahay ayagoon firin muwaabisaadka iyo waxyaalaha ku hareeraysan ee caddaynaya qur'aanka macnihiisa ayay waxay unqabsadeen luq carabi inuu yahay weliba hadda waktigan xaadirkaa waa kuwa ugu sharta badan oo xoogga u socdana waa qoladaas qur inay yidhaahdaan waxa weeyaan luqa carabiya weeye qur'aanku qof kasta oo luqa carabiya garanaan waa inuu qur-aanka fasira ah. qof kasta qaar kamida way ku sii xeel dheeraadeen sharaxana waxa weeyaan shuruuxdana wax badanay ka soo naqliyeen oo inay gaareen xataa qaarkood inay yidhaahdaan quraanka aanka qofku hadduu carab yahay xataa yuu garan quraanka aanka iyo dawaabidda lagu fasiro midna hadduu carab yahay xataa yuu muslim noqon hadduu rabo qur-aanka tafsiirkiisa ka maad ahaan waa dhihi karaa jaamacaddaanu ka bixinaa tafsiirka maadada tafsiirka oo wuxuu dhigaa ka adab ahaan inay luqa carabiya tahay adabka lagu barana waa dhigi karaa yidhahd ale waa luqa carabiya waa luqa carabiya waana dalaal ayuma dalaal wey waa dalaal meesha ugu dambeeyey xataa qofkii waxayna caqiidayaan loo eegin keliya waxaad fidnaa wuxuu carabi maya ninkuna carab maya khalaas ka maada ahaan uu dhigaa yidhahd madrasadanu ka dhigaa iskoolkaanu ka dhigaa jaamacadaanu ka dhigaa ama maadada tafsiirkaan dhigaa hule diinkaagana diinkayga ka lel arabaan heerkaasay gaarsiiyeen bal waaba aragnayba qaar oo soomaali ahaa oo inta waddamada kufaarta aadan ku fidnoobeen oo fakerkaas ayagoo xambaarsan qaba waanba aragno qaaraan baan kula kulanayba soomaali dhexdeeda gobollada gobolka mid a mid socda oo le brofesor waxaan ka ahay jaamacadeed waxa weeye maraykankan ka dhigaa oo wadaadadii hore soomaalidan ahayuu leey somalia marki la joogo wadaadaan ahaa jiruu leey ah, dadkii wadaadado dacwada aan ahayuu leey markaasaa intii yareedoo la fadhiyey aad waxaa soo baxay dalaalkiisii ah, nin shiikaa aayad fasira wuxuu aayaddaas dee culummadu saas iyo saasay ku fasiraan waa nin iska daacada ilaa bahalaa fadhiya markaasuu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inuu yidhi culumaa ku fasirtay markaasaan oo maxaa ku jira oo haddii culummadu waxay ku fasireen haddaan lasoo naqlin ma aniga waxay ila taa la dhihi lahaa markaasuu yidhi maya qur-aanka wuxuu yidhi qof walba aniga wuxuu waxaan rabaan ku fasira wy asna waa runtiisa walaad kale wax ku fasiru sheegana ha wuxuu yidhi midka jooga muqdisho iyo midka washington jooga midna midu waxbuu ku fasira wy qur-aanka gobolka meesha aad joogtaa la fiirina wy qur-aanka saasa wey ah, ka war waxa weeyaan waa caqlaani oo waxa weeyaan diinkii ka qubaystay wey ma ujeedaa weliba nin shiikan ah yidhi hadda weyn oo siyaasiyiinhan abaabulaahu yidhi oo soomaaliya bal inay dhibkan ka saarto ku talagaloo brofesorro is aruursaday aan nahayu oo maraykanka iyo meelahaas yurub iska aruursaday oo bal dadkaan saan u inqaadi lahayn iyo dhibka saan uga saari lahayn aan ka tashaynaa hu yidhi oo anaa diinta marka maadaama aan ugu fiicanahay xagga diinta anaga kaasaa ugu fiican xagga diinka kaas oo qaba qof walba qur-aanka ku fasiro ka ilaahay nama soo gaarsiiye kuwa marka waa waxa weeyaan ra'yi oo aad faashiho aad u faafayna wey <clears throat> marka qoladaas waa qolo qolada waa qoladaas muctaqaday qabaan muctaqadkaasay qur-aankii ku fasirayaan marka qoladaas muctaqadka ku fasiraya qur-aanka waanagi soo ogaanay mar laba gefay gelayaan laba gef oo daliilka waa ku gefeen oo aayadda macnaheedii macnaha ahaynay ku fasirayaan madluulkana waa ku gefeen oo macnaha ay sugayaan ama ay rabaan inay aayaddan ka dhigaan mid sugayda ama ay aayadda ka dhigaan mid diidayda macnaha madluulka oo leeyiin aayaddaa tustayna waa ku gebsan yihiin oo waa dalaal mar labadaas dhinacay ku gebsan yihiin marna waxay ku gebsan yihiin xagga daliilka aayadda tafsiirkeeday ku gebsan yihiin amaa macnaha ay isbaatinayaan oo sugayaan waa xaq taasna waa miaalino tawxiidka waanagii ku miaalina xala qolooyinka tawxiidka tafsiirkii xaqaha tafsiiraan ahayn saaray oo baadil ah macnuhu waa xaq laakiin aayad tafsiirkii tawxiidkaysan ahayn laa ilaaha ila allahu yufasira markaasu wuxuu leeyahay laa khaaliqa ila allah laa ilaha illa llahu fasiri markaasuu leeyahay laa xaakima ila allah laa ilaha illa allahu ayuu fasiri markaas wuxuu leeyahay laa qaadira cala alkhtiraaci ila allah laa ilaha illa allahu ayuu fasiri markaasuu leeyahay laa daara walaa naafica ila allah kulligood in sidaan lagu fasira waxaa la leeyahay macaanidan aad sheegayda kulli waa macaani xaq waanaan xala sharxan mid walba adilo kalaa sheegayda min alkitaab aw sunna macaanidan laakiin laa ilaaha illa allah macaanideedii maaha saas darteeda kaas wuxuu ku gefsan yahay daliilkuu ku gefsan yahay amaa madluulka macnaha uu ibaatina waa macno xaqa laakiin daliilkiiyu macnihii uu iska lahaa oo weliba macnihii ugu weynaaya ilaah rususha usoo diru meesha ka saara oo ah cibaadatullahi waxda daliilka ila haddii meel kale loo leexiyo macnihiisia meesha madluulka macnaha oo waxnaha uu isbaatinayaa xaqan xaq inuu ahaado fayakuunu khadahu markaas gafkoodu wuxuu noqonaa fi daliili fii tafsiiri daliili daliilka tafsiirkiisuu kaliyuhu noqonaa khadaoodu markaas laa filmadluuli macnaha ay tusayaan oy sugayaan khada noqoma oo markaas macnaha ay sugayaan waa macno xaq ah laa allah uu leeyahy in ilxukmu ila lilah waa xaq xukunka allaale laakiin laa ilaha illa lah macnaheedu maahan waaxid culummadii muslimiinto saxaabada taabiciyaalka taabici taabici oo ku fasirayna la heli maa waana annagii xala sheegnay salafku waxay ku fasireen maraajicdii gobol ka midana waa anagii tilmaanay wa haadaa wuxuu yidhi sheikhu wuxuu rabaa marka tafsiirkan oo qur'aanka macno uusan lahayn la saarayo sida qur'aanka macno uusan lahayn loogu fasiray in axaadiista nabigana taasoo kale oo ay dhacdayd mutaakhiriinta iyo kuwa dambe inay axaadiistii nabiga ku fasiraan macno aysan ahayn wuxuu yidhi wahaadaa khada'an kamaa annahu sida waqaca uu ugu dhacay fii tafsiiri lqur'aani quraanka aanka tafsiirkiisa khada'an sida uu ugu dhacay qur-aanka tafsiirkiisa fa innahu khada'aanu waqaca waa ku dhacay aydan noqoshee fii tafsiiri lxadiid xadiiska tafsiirkiisana tafsiirka xadiidkana sidoo kale ugu dhacay sidoo kale ugu dhacay فالadiina kuwa akhdauu ku gefay fi dliili dliilka iyo wlmadluuli macnaha ay leeyihin waa tusaa labadaba dadka ku gefay dliilka kuwa ku gefay madluulkana ku gefay dliilku waa aayadda ay fasirayeen madluulkana waa macnaha baatilka ay leeyihin aayaddaana tusayda labadaba dadka ku gefay milu awaa'ifa waa kooxo oo kale kooxahaasoo min ahlilbidac iyo ahlulbidaca ka mid ah kooxahaasoo ictaqaduu caqiideeyey oo aaminay madhaban madhab madhabkaasoo yukhaalifu khilaafaya alxaqa xaqa khilaafaya alladii xaqiyu khilaafa madhabkaasu calayhi korkiisa ay ku sugnaayeen alummatu ummadda ummadda alwasatu dhexdhexaadka ah ummadda oo ummatulmuxamed wasadkeeda ah waa ahlu sunna waljamaaca madhab ay ku sugnaayeen madhab khilaafsanay caqiideeyeen ummadda wasadka ah ee uluwiga iyo taqsiirka labadaba ka badbaaday uluwiga talaxtagga iyo ku fogaanshada iyo gaabinta xaqii laga gaabiya labadaba dadka ka badbaadee dariiqii nabiga iyo saxaabada ku sugan kuwaas ayay dariiqoodii mid khilaafsan ay la yimaadeen marka wuxuu yidhi aladiina ummadda wasadka ah oo laa yajtamicuuna aan ku kulmayn calaa dalaalatin baadi aan ku kulmayn ka salafi ummati sida ummaddan salafkeedii saxaabadii taabiciyaalka iyo atbaacu taabiciin wa a'immatiha a'immati lumma ummaddan imaamyaalkeedii wacanaduu firqooyinkaas ahlulbidacu waxay u qasteen ila alqur'aani qur'aanka fata'awaluuhu qur'aankii waxay ku fasireen ooy ku awileen calaa aaraa'ihim caqaa'idkoodii calaa aaraa'ihim ra'iyaalkoodii macnaha caqaa'idkoodii ku fasireen mm, ti un ku soo celiyey wey aladiina kuwa akhdau ku gafay fi daliili daliilka iyo walmajnuuli macnahaba aayaddii daliilkii waa ku gafeen aayaddii waxay ku fasireen macnaysan ka hadlayn madluulkiina waa ku gafeenoo macnaha ay sugayaan ama ay oy leeyihin aayaddaana sugayda ama macnaha ay diidayaan oy leeyihin aayaddan aad diidayda tustay macnahana waa ku gefsayin waa macno baadila labadaasba dadka ku gafay milu dawaa'ifa waa kooxa oo kale kooxahaasoo min ahli ahlilbidaci ahlulbidca ka mida ah. kooxahaasoo ictiqaduu aaminay madhaban madhab madhabkaasoo yukhaalifu khilaafaya alxaqa xaqa khilaafaya alladii xaqa calayhi korkiisa alummatu ummadu ay ku sugan tahay ummadda alwasadu ee dhexdhexaadka ah oo quluwiga iyo taqsiirka labadaba ka badbaaday aladiina ummadda laa yajtamicuuna aan ku kulmin calaa dalaalatin baadi ka salafi lumma sida ummada salafkeedii oo kaleeto ummadaas waxa weya dalaal kuma kulmaan saxaabadii ma dhici karto macna ay ku ijmaaceen inuu dalaal noqdaa wax dhici kara maahan iyo wa eh, aimatihaa a'imat umma ummada muslimka imaamyaalkeedii wacamaduu firqooyinkaas ahlulbidacu waxay u qasdeen ila alqur'aani qur'aankii fata'awaluuhu waxay ku fasireen calaa aaraa'ihim calaa caqaa'idihim caqiidooyinkoodii taaratan marmar yastadiluuna waa deliishanayaan biaayaatin aayado calaa madhabihim madhabkoodii u deliishanayaan walxaal laa dalaalata wax tusid ah fiiha aayadahaas aysan ugu sugnayn marmar madhabkoodii faasidka ahaa ay aayado qur-aan u soo qaadanayeen oo ilahin aayaddaana tuse waa nagii xalab miaalinay waxa weeyaan qoladii waxa weyaan u deliishatay aayad qur'aan waxa weeyaan jaclu lwasaa'id bayna allaahi wa bayna khalqi in allah iyo addoommada dhexdooda loo sameeyo waasito oo la yidhaha war qofku ilaahay toos ma caabudi karee waxaad u baahan tahay waxa weeyaan ilaahay cid ku iyo adinka kuu dhaxayda adugu kan ku tacalluq kaasuna ilaahay uu kuu yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wabtaquu ilayhi lwasiila alwasiila dadaasay keeneen hadda waa naga xale ka jawaabno ijmaac ku keennay macnaha loola jeedo marka ma dhici karto in saxaabadii taabiciyaalkii ay macno saxa ay waxa wey ay macno ku ijmaacaan oo macnahaasu khalad noqdo ma dhici karto in saxaabadii iyo taabiciyaalkii macno ku ijmaacaan oo macnahaasu khalad noqdo oo firqo ka dambaydaa ay macnihii asiibto oo la yidhahdo saxaabada iyo taabiciyaal kulli waa ku gafeene waxaa asiibtay firqadan dambo dib ka soo baxday wax dhici kara wax dhici kara marka aayaday daliishadayaan wax daliilna uma ahan wa taaratan marmarna yata'awaluuna waa awilayaan maa yukhaalifu wax alla wixii khilaafa madhaba madhabkooda bimaa yuxarifuuna bisababi taxriifihim leexinta amase bimaa kiyay ku awilayaan dheh yuxarifuuna ay ku leexinayaan bihi maaga alkelima kelimooyinka can mawaaqicii meelihii alla dhigay waxa weeyaan markii madhabka ay diidan yihiin oo ka soo hor jeeda aayadaha tusayana waa leexinayaan oo waxay leeyihiin hadde aayadaana tusaya marka la yidhaha waxay leyihin maya aayadda macnaheedu maahane saas macnaha ka soo horjeedo ahlu xaqana waxa weyaan aayadda tusayda waa ka leexinaya oo waxay leeyiin aayadda macnaheedu saas maahane waa saas hadii la yidhaha ilaahay sifaaduu leeyahay sifaaddiisana waxaa ka ah yadaan oo ilaahay qur-aanka ku celeliyay meelo badan bal yadaahu mabsuudataani yadullaahi fowqa aydiihim wamaa khalaqtu biyaday limaa khalaqtu biyadaya iyo qayrkeedba marka la yidhaahdo waxay leeyiin maya yadda qutraa loola jeedaa ay leeyihi waa awilaya Ah. marka aayadna macnahay tuusayday ka leexinayaan oo macnahaas xaqaa ah aayad kalena macna baadil ay u daliishanayaan oo ay ayagu rabaan inay isbaatiyaan wa min haaulaa kooxahaas waxaa ka mid a ah firaqu lkhawaarij firaqda khawaarijta ka mid ah kuwa sidaas yeelaya firaqu lkhawaarija ka mid ah oo ayaga wax alla waxay arkaan ee sheegaya ee kufri oo ay daahirka is waa laga fahmi karaa kufri waxa weeyaan waxay ku kufrisiinayaan muslimiinta muslimiintii ay ku gaalaysiinayaan markaasay dhiiggoodana ku xalaashanayaan inta dusha ka saaraan ayagoon eegin aayadda saabiqa ka horeeya ayagoon eegin aayadda laaxiqa ka dambeeya ayagoon eegin waxa weeyaan tafsiirkii saxaabada taagiciyaalka iyo ahlu sunna waljamaca macnahay ku fasirin midna ayagoon u fiirin ay waxay leeyihiin may lafdigaanaan haysanaa lafdigan ayaan haysanaa waa gaal qofkii waxa weya saas yeela marka kuwaas ayaa ka mida oo waxa weeyaan adilada oo waciidka ku tarax oo ku fogaaday iyo warrawaafid raafidada shiicada qoladeeda isnacshariyada la yidhaahdo ee aaminsan laba iyo toban imaam oo waxa weeyaan macsuumiin laba iyo toban imaam ayay aaminsan oo aan gefin weligood inay jiraan oo labiiyo toban kuba aalubeyt ah oo cali bn abi aalib iyo xasan iyo xuseen iyo inta kale sagaalka kale waaa dhale waxa weeyaan xusein waa abnaa xusein marka laba iyo tobankaas imaam oo macsuumiin ay aaminsan yihin inay jiraan inay jiraan marka kuwaasa ka mid a waana sidaasay weligood qabaan kuwa hadda jooga kuwan nta dawladdan hadda shaydaanadaahoo eeraan oo waxa weyan raafidada dawladda ugu weyn raafido waa midaase waxa weeyaan obagii oo shiiqa ka ahaayo khumayni wuxuu yidhaahdaa oo kitaabkiisa uu ku qoray adowla islaamiya uu u baxsheeyey waxaa ku qoran ina liamatina ina lia'matina maqaaman laa yabluguhu malakun muqarabun walaa nebiyun mursal ka waran ina lia'matina hadalkaana ku qoran kitaabkiisa imaamyaalkayaga waa labiiyo tobanka imaam sheegaya imaamyaalkayaga waxaa u sugnaaday maqaaman maqaam ah, maqaamkaasoo laa yabluguhu malakun muqarab malak muqaraba malaku jibriil xataa ma gaarin qaba walaa nabiyun mursal nabi mursalana ma gaarin saasuu leeyahy so uma jeedin caqaa'idkooda waxaa inuu muxaraf yahay qur-aankan noogu qoran inuu muxaraf yahay bal waxay qabaan oy leeyihiin qur-aankii ilaaha nebi ku soo dejiyey sala allahu calay wasalam marka loo dhigo waxa wey laba meelood ka badana maqan saddex haddii loo dhigo me kitaabayna ka alifeenba kitaabka alle inuu lumay kitaabayna ka alifeen oo mid ka mid ahaaba kitaab ka alife la yidhaahdo faslu اlkhiaab fii taxriifi kitaabi rabi اlarbaab ha bal hadalka in dhab loo kala saaro in la bedelay kitaabka ilaahay nebi maxamed kusoo dejiyey kitaab dhawooda ka alifeen odagaas raafidiga soo ma jeedid waxa weeyaan marka sidaasay aaminsan waay leeyihiin caaisho waxay ay leeyihiin caaisha ayagumaba aaminsana caaisho waa galaysiinayaane faatima binti rasuulilahi kitaab qur akhri jirto musxaf oo kan saddex goor ku soo laabma saddex goor hal xaraf ugama yaalayihin midkan qur hmm. xaraf xaataa laga helima qur-aankii musxafulcaaisha waa shayaadiintaas iiraan soo ma jeedid marka kuwaasaa ka mid a qur-aanka marka markay awilayan waa arki tafsiirkooda wax ka mida noogu imaan cashar tafsiirka raaidada ah, tafsiirka raaidada waa ka arki doonaaba haddii alla idmo waxaa ka mida ah waa jahmiya jahmiyada ninkii jahmi ibnu safwaan la dhihi jiray ee shiikiisi uu ahaa jacd ibnu dirham ee khaalid ibn cabdilaahi alqasri uu ku udxiyaystay ninkii uu ku udxiyaysan jiray ardaygiisii wey ah, khaalid ibn cabdilaahi alqasriyaa ku udxiyaystay isaga ninka la shiikiisii jacd ibnu dirham madhabka bilaabay oo maalin carafaa ayuu waxa weeyaan markuu khudbada akriyu inta soo degay isagoo waaliga ciraaq ah uu yidhi muslimiintu ha udxiyaysteen ilaahay udxiyada ha ka aqbale anigu khaalid ibn waxaan ku udxiyaysanaa jacd ibnu dirham sababtoo ah waa diiday wuxuu leeyahay ilaahay nabi muuse lama hadlin wa kallama allahu muuse takliiman soo ilah ma dhihin asaga wuxuu leey ilahay lama hadlin ilaahayna nebi ibraahim khaliil kama dhigin uu leey watakhad allahu ibraahima khaliila soo maahan ilaah kama dhigan uu leey marka waa kadaab qur-aanka ilaahay uu beeniyey kufriyuuna u dila inuu kaal yahay marka jahmiyadaasa ka mid a oo sifaadda alloo dhan diidayda hal sifo ma ogola hal sifo ma ogola sifaadda ilaahay waxay leeyihin haddii sifaad la sugo waxaa ka dhalanaya waxa la idhaha tacadud اlqudamaa waxa weeye ah, shayaalka horreeyaa badana annaguna hal qadiiman ogolnaho waa alle marka sifaaddan haddii la sugo waxaa ka laazimayeen tacadud اlqudamaa badan oo horreeyey inay jiraan marka iaat alle ma ogo qaar ka mid a ah xataa magacyaalka ilahay ma ogola hal magac lama ogolo leeyi oo ka badan sababta ah waxay leeyiin hadii magacyaal badan la helo waxaa ka imaanaa tacadud اlqudamaa iyadan marka adugu dalaal oo aan laga sheekay karin wey iyo wlmuctazila muctasiladu ayagu sifaat bay qabta asmaada iyagu waa sugaan laakiin waxay leeyiin ilaahay sifaat badan looma sugi karo sababto oo ah tacadud اlqudamaa ka dhalana dhowr shay oo horreyday anagu hal ilaahan ogoon oo qadiim ah marka sife la yidhaha samiic laguma tilmaami karo inuu samc leeyahay oo wax maqlo basiir laguma tilmaami karo cilmi laguma tilmaami karo kulli sifaada alle ee shariifada dhammaanay ka anfinayaan dhammaan waa ka anfinayaan qur-aankan musxafka noogu qoranna waa makhluuqay leeyihi ah, waa makhluuq ee ma ahan waxa weeyaan sifo ilaahay ayay taasaa ka mid ah iyo qadariyada qadariyadu ayaguna qadarka allay beensan waxay leeyihiin ahlu waxay qabaan wax alla waxa koonka ka dhacaya inta gaaloobayda iyo inta islaammayda inta ilaahay addeecayda inta casayda abaaraha dhaca iyo colaadaha wax alla waxa koonkan ka dhaca ilaah cirkii dhulka intuusan ab horta weligiis waa oga alle ma jirto waqti uusan ogeyn oo cilmigiisu meel kama soo bilowdo tan kale cirkii dhulka intuusan abuurinoo looxul maxfuudka ku qor sida xadiidka cabdullah bn camr bn caas ee saxiix muslimku caddayna qadara allaahu maqaadiira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bihamsiina alfa sana ilaahay weynaa maqaadiirta khalqiga wuxuu qadaray oo waxa weeyaan looxul maxfuudka ku qoray waxa weeyaan intuusan cirka iyo dhulka abuurin ah, intuusan cirka dhulka abuurin qalamka ugu horreeyey oo la abuuray markuu abuur ilaahay yidhi qor maqaadira kulli shay wax alla waxaa dhacaya qor saacaddaasuu ku dureersadayoo qoray saacaddaasuu qoray marka wax alla waxaa dhacaya ilaahaad doona inay dhacaan ee asaga koonkaan asagaa iskale wuxuusan dooninu kama dhici karaan wax alla waxa dhacaya kan gaalooba ilaahay weyna horay isaga u doon inuu gaaloobo oo gaalnimana ku dhinto weliba kan ku dhimana kan daacadda iimaanka ku dhimana allaa doonay inuu iimaankan ku dhinto midkan waxa weeyaan xumaanta samayna iyo kan daacad samay dhammaan doonay mashiic qadariya laa sharcan sharcan alla uma doonin sharciga alla wuxuu ka doonay dadkao dhan iimaan iyo daaca laakiin qadar ahaan doonay addoommada iyo afcaashooda labadaba alla abuuray oo waa makhluuq addoommada iyo afcaashooda labadaba alla abuuray koonkan kama jiro waxaan alla abuurin addoommadu afcaashooda ma abuuraan ee alla abuura addoonkuna waa kasab iyo camal uu sameeyo calaa kulli xaal masaa'ilkaas afarta hood oo qadarka ah oo rugni min arkaan aliimaan ah wax walba alla inuu horay u ogaa wax walba in loox maxfuudka lagu qoray wax walba ilaahay asagu inuu doonay inay dhacaan wax kasta addoommada iyo afcaashoodaba alla inuu abuuray afartaas oo qadarka laysku yiraa ayaa qaar ka midu waxayba diidayaan kuwa kulaada qadariyada waxay alle maba ogeyn waxaan dhacay kuwaas waa kufaar waa kii dhihi jiray imaamu shaafici khaasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu waxa qadariyada cilmiga kula dooda waxaad tihahdaan war waxa dhacaya alla ma oga hadday ogolaadaayana alla waa ogaa khalaas waa laga adkaaday madabkooduna waa bura hadday inkiraanna waa kufaar hadde warba male oo yidhahdaan alla jaahilu ka ah marka waxa weeyaan afartaas shay ayay qaar diidayaan qaar cilmigay diidayaan inkastoo culimmadu yidhahdeen hadda waa dabar golen qoladii dhihi jirtay alla waxaan dhacay horay uma ogeyn oo hadda waa inqiraaday madhabkaas waa inqiraad hadda waa dabar go-ay laakiin qaar weli waxaa baaqiya qaba waxa weeyaan waxa dhacaya ilaahay ma doonin qadar ahaan alla ma doonin waxa xumaanta kulli waxa dhacaya addoommada afcaashoodana ilaahay ma abuurin ee addoommada abuurta oo dhowr khaaliqay aaminsanyin makhluuq adoon walbaaba ficilkiisa isaga abuuray le ee alla ma abuurin marka waana dalaal ayuma dalaal wlqadariyati qadariyada iyo wlmurjiati murjiada murjiadana waa fara badan yihin ilaa dhowr iyo toban madhab weeye laakiin saddex madhab haddaan ka soo qaadanno qolada qullaada ah ee aad ugu fogaatay waxa weeyaan irjaaga waa jahmiyada iyo ashaacirada jahmiyada iyo ashaacirada waa ku fogaadeen xagga irjaaga irja macnihiis waa in laga saaro camalka iimaanka oo la camalku iimaanka ka mid maaha iimaanku cinda aljahmiya wa cinda alashaacira waxa weeyaan altasdiiq faqad qalbiga inaad ka rumaysan tahay xaqa camalka qalbiga bis kuwaana mudawan waxay ka fiirin kartaa tuxfatu muriidka oo bayjuuri ibraahimu bayjuuri markuu sharxayo jawharada tuxfatulmuriidka ka fiiri wuxuu keenaa qof hadduusan weligiis ku hadlin laa ilaha illa allah ka war hadlin carabkana mala oo balaayo haysataa ma jirto mana ku hadlaayo waa iska aamusan yihi kibirna uma diidane un saasaa dhacday inuu afka iska haysto bal xuuya waxaan afka haysta oon kibirka una ku jiro qalbigana waa ka rumeeyu ilaahay xaqnimadiisa hadhow aakhiro muumin khalaas jannadiisu iska gela hadda weligiis laa ilaha illama dhihin ogow ka warrama laakiin wuxuu yidhi annagu gaalnimaan ula dagaalamayna illa warkamaayna waa naga qariyey muuminkaas annagu gaalnimaan u dilaynaa muminkaas ir oo wuxuu leeya laa ilaha illa sideedaba macnaheedu waa inaan dadka lagu kala ogaada gaalka iyo muslimka maahane iimaanka ka mid maaha iimaanka ka mid maaha ka war waa laa ilaha illa allah waa kutubaha masaajidda lagu akriyo wey kama hadlayna kitaab luuq ku jira waa kutubaha la darseeye caqiid loo dhigto wey kaas oo ugu faafidda badan malaha oo jaamacatulasarna lagu darseeyo iyo masar oo laga keenayba masaajidda muqdishona lagu darseeyo waa jawharatu tawxiid kaasay saas ugu taallaa qur-aanka waa makhluuq hadde kaas isaga waaba ku celceliyaaba laakiin laba goor laba qur-aanna waaba sheegaaba saas haddee xataa burdaha markuu sharxayna waa ku soo celiye low naasabat qadru low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daarisa rimami baydkaas burdaha markuu sharxayana laba goor waa ku soo celiya tanna tuxfatu muriidkana waa ku keenaa saddex gooruu ku celiyaa qur-aanka musxafkaas noogu yaalla ee aan ku tukanno inuu yahay makhluuq inuu makhluuq yahay waana mas'aladii ahlu sunnuhu ku ijmaaceen gaalnimo inay tahay qur-aankan musxafka noogu yaal amase dadka qalbigiisa ku jira imaamkuna dadka ku tujiyo qur-aankaas waa kalaamkii alle qofka yidhaah waa makhluuqna kaafir bilahi alcadiim wey ahlu sunna o dhan ijmaacay ku yihiin alimaam waxa weeyaan allalaka an boqol oo caalimu slku ka soo naqliyay inuu gaal yahay qofkaas maaha boqol ogow ah. an boqol weliba iyo cadasla sii socda an boqol iyo dhowru ka soo naqliy inuu kaafir bilahi alcadiim yahay qofka yidhaah wuuna nasgarayna bayjuuri wuxuu leeyahay waa makhluuqu leeyahy laba qur-aanuu sheega wuxuu leeyahay kan qur-aankan musxafka ku yaalla kan waa makhluuq ah, saddex qowlaan ka qabnaa uu leeyahy haddaan nahay ashaaciro looxulmaxfuudkaa lagu lagu soo lagu dhex abuura kadibaa laga soo deji waa qabnaa hu yidhi qowl kaleeto ashaacirada ka mida ah waxaan qabnaa hu yidhi oy qabaan qur'aankan waaba hadal malaku jibriilba waa qur-aankan ku tukanay ogow qowl kalena waxay qabtaa ui waa shaacirada ka mid ah waa nabi maxamed hadalkiisba soo ma jeedin waa saddex qowle saddex qowl weliba qowluusan sheegin o ashaacirada gobolkood qabaana jiro ah hawadaa lagu abuuro laga soo deji afartaas qowlay qabaan soo ma jeedin laakiin dhammaan ashaacira waxay isku waafaqsanta inu makhluuqiyo dadaalkaasay isku waafaqsan yihiin murji'adana waa ka mid oo waxay qabaan iimaanku waa tasdiiq qalbiya bis ee laa ilaha illa lah iimaankaba ka mid maaha welidaas saas qof aan weligiis laa ilaha illa lahu dhihin aan carab la-ayn wax u diidayna aan la araga muumin iska ah cindahu waa irjaa jahmiyaduna saasay qabaan qolo kaleto murji'ada ka mida ah waa qolada qabta waa karaamiyadeed karaamiyada maxamed ibnulkaraam u nisbo sheegato weeye waxay qabaan iimaanka dhan waa laa ilaha illa la maxamad qalbiga shardi maaha inaad ka rumaydo afka ka dheh un adugu ka imaana marka cabdullahi ibn ubay ibnu salool iyo raggiis waa muminiina ka imaanaya soo ma afka waa ka yidhaahdeen marka tawxiidka afka laga yidhaha way taasuna waa dalaal ayumaa dalaalin wey qolo kaleeto oo waxa weye murji'at اfuqahaa waxay leeyihiin waxa weeyaan iimaanku waa labo qalbiga inaad ka rumayda tawxiidkana carabka uga dhawaaqdo bis iimaanku waa kaasa camalka qalbiga ah iyo tasdiiqa iyo nudqiga saddexdaasaa murji'ada ugu caansan oo ka ah laakiin qowlka ahlu sunna waljamaaca ee xaqa muxuu yahay aliimaanu tasdiiqun biljanaan qalbiga inaad ka rumaydo xaqaan wa qowlun billisaan carabkan aad uga dhawaaqdo diinkii iyo xaq iyo tawxiidkii wa camalun biljawaari xibnahana ilahay uga hogaansato salaadii ku tukato hogaansan lagaa helo yaziidu biaacati raxmaan allaha raxmaankaa markaad adeecdaba kuusii siyaada wa yanqusu bimacsiyati raxmaan haddii aad allah caasidana waa kaa nuqsaama marka waa noocaas iyaguna saddexdaas qolo ayaa ka mid ah iyo wa kayrihim intaas kaliya maahane iyo firqooyinka kaleeto ayaa ka mid a ah. wuxuu yidhi wahaada kan oo waxa weeyaan ibtidaacan kalmuctasilati waa muctasilada muctasiladu soo qabsana maxaa yeele ayagu waa ugu hadal badan yihi inta kaloo dhan waxa weeyaan waxoodu un war iyo warar kooban weeye laakiin muctasiladu kutubay alifaan waxbay qoraan aad ayay waxa weeyaan ummadda fakerkooda u geliyaan dad badanna ayagoon dareenayn ayay ugelaa weliba fakerkan muctasiliga kutubaha ugu badanna ayagaa alifay taasuu rabaa marka inuu wax ka sheeg sheego shuuqu markaasuu wuxuu yidhi wahaadaa muctaqadkan kalmuctasilati muctasiladoo kale weeye maalan tusaale ahaan fa innahum muctasiladu min acdami annaasi waa dadka kuwa ugu weyn kalaaman xagga hadalka iyo wajidaalan doodba ayagaa ugu hadal badan ayagaa ugu dood badan dadka waqad sanafuu waxayna sanifeen tafaasiira tafaasiiray sanifeen tafaasiirtaasoo calaa usuuli madhabihim madhabkooda usuushiisa ku sugan tafaasiir badan ayay alifeen oo madhabkooda iyo caqiidadooda ku dhisan ayay alifeen wadalika mihaalki milu tafsiiri cabdiraxmaan ibnu kaysaan alasami wey cabdiraxmaan ibnu kaysaan alasami waa qarnigii labaad qarnigii koobaad awelkiisudhi qarnigii saddexaad awelkiisu dhintay macnaha laba boqol iyo ko markay hijradu hadu dhintayba waa kun iyo laba boqoloo sano ka hor kun iyo laba boqoloo sano ka hor wey ah. waxa weya cabdiramaan ibnu kaysaan alasami waktigaas laba boqol iyo kow hijriyadu markay ahaduba dhintay waa raggii ugu horeeya muctasilada culimmadooda shaykhu ibraahim ibnu ismaaciil ibnu culaya ibraahim ibnu ismaaciil ibnu culaya oo asna imaam waxa weya muctasili ah shiikiisii wey oo uu balaayada ka soo qaatay shiikiisii wey uu balaada ka soo qaatay alladii ibraahimkii kaana ahaa yunaadiru mid la dooda ashaaficiya imaam shaafici imaam shaafici la doodi jiro baatilkan kula hadli jiray imaam shaafici wuxuu yidhi ninkaas wuxuu yidhi wax walba waa isku khilaafsannahay u yidhi xataa shahaadada waa ninkaas hal masaloon isku waafaqsanayn lama helo ninkaas hal masalo iskuma waafaqna xataa shahaada ashhadu an laa ilaha illa lah waa isku khilaafsannahay ashhadu an laa ilaha ila allah xataa waa isku khilaafsannahay ninkaas waa ibraahim ibnu ismaaciil ibnu culay wa milu kitaabi abi cali aljubai oo kaleeto abi cali aljubai oo kaleeto waxa weya abi cali aljubai waa maxamed ibn cabdilwahaab wey maxamed ibn cabdilwahaab kunyadiisa waxaa la dhahdaa abi cali aljubai waa ninkii muctaziliga ahaa ee waxa weya dalaalaadka u shiiqa ahaa weeye dalaalaadka weyn ninkii shiiqa u ahaa weeye maxamed ibn cabdilwahaab aa la dhahdaa abi cali aljubai wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd saddex boqol iyo saddex waa kun iyo boqol sano ka hor u dhintay kun iyo boqol sano ka hor ayuu dhintay oday weyn oo muctasiliyao khatarhu ahaa abucalin jubaa'i qaara waxay ku qaldaanoo waxa weya kuwa oo dadka aqraadadah oo danaha leh oo oo ayagu sharta ka shaqeeyaan imaamkii weynaayo ahlu sunnaha shaykhulislaam maxamed bin cabdilwahaab annajdi iyo kaasa isku qaldaan marka kan maadaama aysan dalaalaad u keeni karin oo haddee dariiqiis ahlu sunnau asagu iskaga socdi karo dariiqa ahlu sunna culummadii ahlu sunnau iska raaci karo marka kaasay ka soo naqlinayaan markaasay leeyiin qaala sheekh fulaan ibnu fulaan sheekh hebela wuxuu ka yidhi maxamed cabdiwahaab kada wa kada waa kana culamadiyaaba ka digtay war kun sano udhaxayda acuudu bilahi kun sana udhaxayda ka war nina waxa weeya waa qarnigii labiyo tobnaad nina waa qarnigii saddexaad u dhin ka waran markaasaa waxaa la rabaa in laisku qaldo laakiin magaca ka dhexe maxamed cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab intaasaa ka dhexayda bis wax kale oo ka dhexeeya male muctasilada raggii ugu horreeyuu ahaa oo uu ka mid yaho kutubaha alifo oo tafsir kabiiru alif tafsiir la ahay markaasuu yidhi wa milu kitaabi abi cali aljubai weeye iyo watafsir اkabiir tafsir اkabiir oo lilqaadi u sugnaaday cabduljabaar ibnu axmed alhamadani hamadani miimku waa kor dhigan yahay waana daal ee daal maahan alhamadani ha isku hamdan iyo hamadan hamdan waa qabiila ymaniya qakhdaaniya hamdan miimkuna waa rebanya markaas haddii la yidhaha hamdan laakiin marka la yidhaha hamadan waa madiinatun farisiyatun iiraaniya magaalo iiraan ku taalla wey hamadan ah. marka ninkan hamadan magaaladaasaa loo nisbeeya ee qabiiladan reer yamaneed oo reer qaxdaan looma nisbeeyo hamdan ah hamdan ah. miimka waa la reebaa qabiilada daalna maahan waa daal laakiin magaaladan iiraan ku taalla hamadan wey hamadan hmm. marka qaadigaasaa ka mid ah iyo walicali ibnu ciisa arumaan shiika la yidhahdo iyo kitaabka la yhahdo kashaaf ah, kashaaf oo uu iska leeyahay abilqaasim azawdaqshari maxamuud ibnu cumar jaaruwa ah, uu leeyahay wey kan waa mutadaawil suuqaanba haddaad tagto haddaadba soo helayba kan meel kastuu yaalla waa midka ugu faafida badan hmm, waa mid asagu khatar ah marka waxa weya meel kasta laga helaa aadna waa kutubaha u faafay ee muctasilada fahaaulaai kuwaan la soo sheegay iyo wa amhaalhum inta lamidkaa ah, ictiqaduu waxay caqiideeyeen madaahiba muctasilati muctasilada madaahibteedii ayay aqideeyeen madaahibtaas ayay caqiideeyeen wa usuulwa usuulu lmuctasila muctasilada usuusheedu hamsatun waa shan bal dhegaysta waxa weeyaan dadka moogtahay caanada firaqa qaabka ay dalaalka iyo dabinka loogu rito usuulaa la dejina qurux badan oo qofka caamiga marka la waxa la leeyahay walaalle waxaa la rabaa dariiq cad in lagu wada shaqeeyo annaga waxaan rabnaa inaan usuusheena iyo manhajkeena ku tusno manhajkeenu waa kana annaga bal akhri bal dhegaysta hadda muctasiladan bal qof caami ahoo la tusay inuu diidaayo caawa waxaan isleeyahay haddii bandhigo malaha barkama hareen ah, bal fiiriya muctasilada usuushooda wa usuulu muctasilati muctasilada usuushoodu khamsatun waa shan yusamuunaha waxay ku magacaabaan hum ayagu muslimka kale uma yaqaan usuushaan magacaane atawxiid waxaa noo shardigahay awal horta tawxiid waxaa la ihahda muhiimay noo taha yihahde masaladaas atawxiid asal min usuulina way yidhahdeen waa in lagu dadaalo tawxiidka o atawxiid wاlcadlu iyo cadaalad dulmiga laga hor yimaado dulmiga waa in laga hor yimaado soo laba maaha wlmanzila bayna almansilatayn wlmanzila bayna almansilatayn caamadu ma fahmi karaan haddee shar iyo qayd midna uma fahmi kartaan ilaa la sharaxo laakiin isagu qaabkuu kaaga dhaadhicina wuxuu ku leeyahay halkaas waxaa taagan nin kaafir ah oo ilaahay cag ku taagay halkaasna waxaa taagan muumin khaalis ah oo aan marnaba dembi weyn iyo dembi yarba iska ilaaliya daacada ilahayna ku dadaala halkaasna muumin qamre tagaa qamre cabaaya oo zinaysaa taagan war ma isku midaa saddexdaas khalaas muctasil waaba noqoteenba intaasoo dhig muctasilanimadu waa intaas muctasilanimadu waa saas waxay ku leeyihiin marka saddexdaasaan kala xugmaynahay dhegaysta mansila bayna mansilatayn si aad u fahamtaan waxay idhaahdeen midkaas gaalka oo ilahay cabta ku taagan magaciisa kaafiraa ah la idhahda midkaas muuminka aho ilaahay iska adeecayan marna caasayna muumina ah la idhahda midkaas m tawxiisaayoo tukaaya oo soomayo salaadaayo qamrada cadaayo zinaysanayana faasiqaa la ydhahda faasiqulmilla la ydhahdaa manzila bayna almansilatayn waxay yidhahdeen islaamnimo waa ka tegey oo ka mid maahan muslimiinta gaalnimana weli ma gaarin dohda dhexuu sii jafa ah, xamar waa ka baxay kismaayana ma gaarin saasuu la mid yahay yidhahdeen islaamnimo waa ka tegey gaalnimona ma gaarin meel dhexuu taagany fiir waxa laga dhalmiyey islaamnimaday labadaanu islaamnimay iskala mid yihin xukunka islaam iyo islaam wey labadaanu halkaasay iskala mid yihin meesha aysan iskala mid ka ahayn waa inaad tiraa waa muumin kaamiluliimaan iyo muumin naaqisuliimaan amaa wax ka dhexeeyaa jira magaca waa iskala mid waa midna muslim midna waa muslim waa muumin waana muumin masalada lagu dagaalamana waaba taasna amaa inaysan sinayn dhanka kale waa loo wada jeeda ayaguna masalada ka rabaan maxay ka dharin dhirinayaan marka fiiri aakiro marka la tago midkaas muuminkaahee tukada ee soomee salaadee sekada bixiye qamrada cabo zinaysta ee faasiqa ah iyo gaalkaas ilahay agta ku taaga naarta ku wada waaraya waana isku miday kuleeyi meeshay ka dhana weligiisna ka soo bixi maa naarta naarta ka soo bixi maa marka fiiri magacay ka ilaashadeen afkee waa gaal weeye macnuhu fiiri maxaa asaga iyo abujaal waa isku miday kuleeyi weligiisna ka bixi maa naarta natiijada isku miday ka dhigeen soo ma jeedi manzila bayna almansilatayn afar waxa ay yidhahdeen infaadu lwaciid ilaahi waa inaa dadka caasiya naaru u ballanqaado ilaahay wax uu ballanqaado inay fulayaan waa inaan aamina oysan baaqayn ilaahay miyaan wuxuu sheegay miyaa been noqona ayay ku leeyihin war ma ilaahay wuxuu sheegaa beena maya khalaas ilaahay dadka caasiya naaru u ballanqaaday waa gelaya meeshaas maxaa laga dhirin dhirin rabaa ma taqaan qof kasta oo kabiiro gala inuu naarta galaya in la gooyo oo la yidhaahdo shafaacana heli maayo mana dhici karto ilahay inuu cafiya fiiri waa dalaal caynu dalaalna mas'alada kale waxay ku leeyihin waxaa asal noo ah alamru bilmacruuf wanahyu cala lmunkar xumaanta inaan la fiirsan xumaanta inaan la fiirsan munkarka lala dagaalamo la suuliyo wanaagga dadka la amro xumaantana laga reebo shantaas wey bal shantaas tee ay qofka u muuqan karta caamiga shantaas bal caamigay u muuqan kartaa waa keen waluusan jirin qof awal in ahlu sunnaha caday oo ka dhargay caqiidadooda bisa u muuqan karta ah, qof kaleta ma fahmi karo marka shiiku qaar u shari doono qaarka kalena waa ku darayna hadda kuu sheegi fiiri tawxiid ay ula jeedaan o tawxiidaan noo ahay ku yihahdeen laakiin marka hoos loo fiiriyo maxay noqon ah, wa tawxiiduhum tawxiidkooda huwa tawxiidkooda tawxiid ljahmiya wa tawxiidkii jahmiyada alladii tawxiidkaasoo madmuunuhu macnaha uu koobsaday nafyu sifaati sifaadda ilahay oo la diido uu yahay iyo wa kayru daalika intaas qaybkeeda waxa weeyaan tawxiidka waxay ula jeedaan war alle waa mid soo ma ahan ha dhihin ilaahaa sifa leh ilaahay wayna caliim weeye ha ku sifayn inuu cilmi leeyahay ilaahay wayna awood iyo qudraha ku sifayn maxaa yeele wax badanoo tacaduda imaana tacadud lqudamaa imaana wax badan oo wada qadiima soo baxa hal qadiimo in la keeno ah, sifaada alloo dhan aa lagu diidin boqolaal aayadoodaa kelimadaas lagu diida oo kelimatu tawxiid ay ku magacaabeen ka war boqolaal aayadood aa lagu diidi rabaa waay ku wuxuu ku yidhi shiiku wa tawxiiduhum muctasilada tawxiidkoodu huwa tawxiid اljahmiya waa jahmiyada tawxiidkeeda alladii tawxiidkaasoo madmuunuhu macnaha uu koobsaday nafyu sifaati sifaadoo la diido ay tahay iyo wakayra dalik nafs iyo وayru dalika qaaluu waxay idhahdeen waa kana in allaha alle laa yuraa aakhira la arki ma aakhira ilaahay la arki ma makhluuqaa la arkaa ilaahay makhluuq u ekaana haddii la arko wain alqur'aana qur'aanku makhluuqu waa makhluuq ay leeyiin ha maxaa yal haddaan idhaahna kalaamkan xarafka iyo sawdka leh hadal allah makhluuqa alla shabaha marka tawxiidka ayaan la qaldin qur-aanku waa makhluuqa ay leeyiin wainahu alle laysa fawqa alcaalami caalamka kama koreeyo ilaahay baa kor jira hadii la yidhaahdo waxaa ka dhimanaya taxayusaa ka imaanaya hal jiha inuu ku koobmo makhluuquna markaas u ekaana wainahu alle laa yaquumu bihi kuma qumo alle cilmun cilmi walaa qudratu awoodna kuma qunto ilaahay sifatulcilmi ma leh sifadaas ma leh awood ma leh walaa xayaatu nolol ma leh walaa samcun maqalna ma leh walaa basarun aragna ma leh aragna malaha aragna ma walaa kalaamu hadal ilaahay male walaa mashiiatu wax ma doono walaa sifatu min asifaat hal sifa male waa kaasaa tawxiidkooda ee magaca iyo macnahaas ma isku egyihiin waa kaasaa <laughs> magaca magacaas baatilka marka magac yaroo qurux badan marka magaca uun qof un iska taaganoo dhagweyna ha noqone hoos u fiiri wax iska dhagweynaha un magaca kaliya iska qaata magacaana wuxuu qabaa magaca balaaya ka hooseyda balaayaa ka hooseyda waa kana cadaaladiina dhegayso waa ku yidhi cadliga noo anaga asaleh wa amaa cadluhum muctasilada cadligooda fa min madmuunihi macnaha uu koobsana waxaa ka ah an alle lam yashac ma samayn jamiica alkaa'inaati wax alla waxa jira dhammaantood walaa khalaqaha ilaahay mana abuurin kullaha dhammaantood makhluuqoo dhan alla ma abuurina ka soo baxday oo khaaliqyaal kalaa jira qof walbaaba ficilkiisa asagaa abuurtay intaasoo khaaliqay ogolyi baailkaasaa kasoo baxay cadligii lagu sheeganay ee cadligu ma ahayn dadka la dulmin waxau yidhi wa amaa cadluhum cadaaladooda famid fa min matuni marka kashaaf markaad akriydo cadli markaad aragto maasha allah shiiku meeshaan cadaalad uga hadla hadhihin cadli ka hadli maayo dalaalu ka hadla ah. cadli aad aragto uu sheegayo muctazili waa inaad fahamtaa wa amaa cadluhum cadaaladooda fa min madmuunihi koobsana waxaa ka ah an allaha alle lam yasha ma jamiica alkaa'inaati waxa jira dhammaantood ilaahay ma samayn walaa khalaqaha ilaahay mana abuurin kullaha dhammaanteed walaa huwa qaadirun calayha ilaahay mana awoodo kullaha dhammaanteed ka warrama ilaahay ma awoodo waa kaasi cadligoodii cadligoodii waa cadligaas ilaahay ma awoodo bal iskaba daaya cindahum muctasilada agtooda anna afcaala alcibaadi addoommada afcaashooda lam yakhluqha allaahu ilaahay ma abuurin laa khayrahaa afcaasha kayrka ahy sameeyaan ilaah ma abuurin walaa sharaha sharta ay sameeyaan walam yurid horayna ilaahay uma doonin ilaa maa amara bihi waxa uu amray maahane sharciga ilaahay wixii uu sharcigaas ku amray kaliyuhu doonay ee waxyaalaha dhacaya ee kaa'inaadka ilaahay ma doonin ay leeyihin waana dalaal waxaa isaga darman labadii mashiico mashiica iraadiya qadariya wax alla waxa dhacaya koonka ilaahay qadar ahaan u doonay laakiin sharcan ilaahay inta xaqahu doonay oo sharciyan waxa weeyaan inta xaqaaha ilaahay doonay oo amray inta xaaraantana waa naga reeba wamaa siwaa daalika iyo intaas wax ka soo haray weeye cadaaladooda fainahu waxay leeyihiin fainahu madkuurkaasu wax alla waxaas koonka ka dhacaya fainahu madkuurkaasu yakuunu waa dhacaa bikayri mashiiati iyadoon ilaahay doonin waxay leeyihiin gaalka abujahl fiiri abujahl ilaahay wuxuu doonay leeyihiin int hore wuxuu ka doonay inuu rumeeyo abujahlna wuxuu doonay inuu gaaloobo iraadadii ilaahay waa soco weydanayay ti abujahala socoto ah, waa kufriyaad iyo dalaalaad sida saxdaana abujahal ilaahay gaalnimu ka doonay qadar ahaan intuusan cirkii dhulka abuurin uuba ugu talagalay inuu gaalnimo ku dhinto laakiin sharcan ilahay iimaanu ka doonay waa in sharcan iyo qadaran aad kala garato ma garatay waxay dhahdeen fainahu ma madkuurkaas oo dhacaya koonka ka dhacaya yakuunu wuxuu ahaadaa oo ku dhaca bikayri mashiiati ilaahay doonistiisa waxaan ahayn waqad waafaqahum muctasilada waxaa ku waafaqay calaa daalika arrinkaas aan soo sheegnay muta'akhiru shiicati shiicada kuwooda dambe shiicada kuwoodii dambe oo dhan ayagii muctasiladiiyay waafaqeen oo madhabkoodiiay qaateen madhabkoodii ayay qaateen oy ku waafaqeen kalmufiid sida sheika la dhaha almufiid magacaas quruxda badan loo baxshay muxamed ibnu muxamed ibnu nucmaan a la idhahdaa almufiid ashayku mufiid a lagu magacaabaa ibnu mucalimna waa la yidhaahdaa markuu ka hadlayay xaafidu dahabi miisaanulictidaalka wuxuu yidhi caalimu raafida ha ninkan waxaa loo yaqaan caan ku yahay caalimkii raafidada caalimkii raafidada wey marka caay uma dhiman hadii la caalimu raafida wax lagu jareexaylahayo u dhiman uma jirto hadii la caalimkii raafidada marka ninkaas waa ninka alifay weeye fiiri wuxuu dhintay afar boqol toban iyo saddex hijriyadu markay ahayd waa kun sano ka hor u dhintay markaasu waagaas wuxuu alifay kitaab dhan oo la yidhaha manaasiku xajilmashaahid qabuuraha in loo xajiyo kitaabka ka hadlaya iyo qaabkii loogu xajira ka warrama waa kun sano ka hor raafidadu markay alifay qabuuraha in loo xajiyo dada hadda la yaaboole war qabuurihii xajkiyaa loo soo raray meelahaano gobollada dhexoo la keeno dhuusa qaara had la yaab war kuni sano ka horay aheyd madhab raafidaa la yidhaha madhabkaan madhab raafida wey dhammaanna suufiyadu raafidaday ka qaataan waxaas ah, laba mas'alo ayay raafidada ku khilaafsan yihin oy uga fiican yihin suufiyadu ku fiicanta mas'alada koobaad suufiyadu ma ogola qur-aankan qaybaa maqan waxay leeyiin qur-aanka nabiga lagu soo dejiye waa dhanyi saasay qabaan waana masale xaqa waa uga duwan yihin mas'alada labaad saxaabada in la gaalaysiiyana ma ogola suufiyadu waxay qabtaa saxaabadu inay yihiin dad wanaagsan labadaas mas'alay raafidada uga duwan yihin inta kale mas'aladii raafida laga helo waa laga hela iyagan Ah, masaladii raafia laga helo labadaas masalaysan kuwaafaqsaneyn ma garatay kun sano ka hor ay lahayn qabuuraha loo xajiyo raafidadu kitaab dhamuuna ka alif odagaas iyo abi jacfar adduusi ninka la yidhaha abi jacfar adduusi maxamed ibnu xasan ibnu cali abi jacfar adduusi faqiihu shaaficiya la yidhahda faqiihu shiica cafan shaaficiya iyo macayan faqiihu shiica waay ha faqiihi shiicada la yidhahdaa marka iyo waamaalihima ragga lamidka oo raafidada wadadaas muctasiladay qaadeen weli abi jacfar waxaa u sugnaaday abi jacfar atuusigan haadaa oo kan ah tafsiirun tafsiir tafsiirkaasu calaa haadii ariiqati waddadaas muctasilada ku socda wadadan muctasilada oo caqiidadii raafidada iyo tii muctasiladu isku dara waa laba daal laakiin yadumu wuxuu ku daraa iiri laakiin yadumu wuxuu ku darayaa abu jacfar ilaa daalika caqiidada muctasilada wuxuu ku daraa qowl alimaamiyati imaamiyada qowlkoodii alisna cashariyada ee labiyo tobanka loo nisbeeyey caqiidada mabta isna cashariyada ma qabto muctasiladu waxay qabaan abubakar inuu ahaa imaam xaqa cumarna uu imaam xaqa ahaa cumaanna uu imaam xaqa ahaa waxay qabaan inay kufaar ahaayeen abubakar iyo cumar ah. marka fiiri qoladii raafidadii caqiidadii muctasiladana waa qaateen tii imaamiyadana waa ku dareen oo ah labiiyo toban imaamoo macsuumiina inay jiraan labadii banaanu isku darsaday intaa tafsiir alifay markaasuu laakiin yadumu abu jacfar wuxuu ku daraa ilaa dalika caqiidada muctasilada wuxuu ku daraa qowl alimaamiya qowlka imaamiyada alisna cashariyada maxaa yeelay faina almuctasilata muctasilada laysa fiihim dhexdooda kuma sugna man yaquulu qof dhahaya bidalika qowlka imaamiyada qowlka imaamiyada iyaga muctasiladu ma qabaan imaam abubakr iyo cumar iyo ayagu waa aaminsayn inay xaq ahaayeen walaa man qofna ka mid maaha muctasilada yunkiru inkira khilaafata abibakrin abubakr khilaafadiisii iyo wa cumara cumar khilaafadiisii iyo wa cumaana cumaan khilaafadiisii iyo wa caliy fiiri cadliga iyo insaafka imaamka shaykhulislaam ibnu taymiya waxaad ku aragtaa fiiri muctazilo muctazilu ka hadlaa wa maca daalika caqiidada faasidka qaybtuusan aysan aaminsanayn u nisbay ma ma qabaanu leeyaha loogu ugu dheji aba waa muctazile oo intaba ragteenoo dalaala qabta markuu ka hadlaayo hal kelimadoo beena ku darima bal wixii aysan qabin wuxuu leey ma qabaan hadda wuxuu leeya caqiidadan isnaa cashariyadoo baatilka ah oo abubakar iyo cusmaan iyo cali iyo waxa weeyaan ayagu cali waa ogolyihin isnaa cashariyadu ee abubakar iyo cumar iyo cusmaan in la inkiro ma qabaan beriyay ka yihin muctasiladu taasna waxay kutusaydaa insaafka iyo cadliga iyo tadayunka ayay kutusaydaa qofka dadka ugu bidca badan markaad ka hadlaydo waa inaadan kelimad beena ka sheegin maaa waa diin w ma ahan fadhi ku dirin ah, waa diin qofka dadka ugu dalaalka badan markaad ka hadlaydo hal kelimad waa inaadan ku been abuuran oo uusan qabin waa inaadan dhihi waa qaba haddii kale diin xumay noqona ah, diin xumadii adaaba ku dhacayaba fain almuctasilata muctasilada laysa fiihim dhexdooda kuma sugna man yaquulu qof yidhahdo bidalika qowlka imaamiyada dalika wuxuu ku ishaara qowl alimaamiya walaa man qofna ka mid ma ahan yunkiru inkiraa khilaafata abi bakrin wa cumara wa cumaana wa caliy wa min usuuli muctaila usuushii muctasiladan ku dhex jirnay labuu soo sharxay tawxiidkoodii iyo cadligoodii wa min usuuli muctasila muctasilada usuushooda waxaa ka mid ah maca alkhawaarij iyadoo khawaarijtuna ay la qabto kan way la qabtaa khawaarijtuna waxaa ka mid ah infaad lwaciidi goodiga waa inuu meel maro oo fulo filaakhirati aakhiro goodiga dadka ilaahi weynaa uu cadaabka ugu goodiyey dadka muslimiintaa hadday dembi sameeyaan ilaah cadaab ugu goodiyey oo uu yidhi qofkii dembigaa sameeyaa naartuu galaa haddii ay arrintaasu dhacdo waxay leeyihin ma dhici karto inay baaqato oo qof kasta oo muslin ah oo kabiiro galay ma dhici karto inuu naar ka badbaado caqiidada ahlusuna wajamacana maxay tahay waxay tahay wixii gaalnimo ka hooseeya fa huwa taxta mashii'at illah qofku hadduu gaaloobo ku dhinto muslimiintu ijmacay ku yihin inuu naarta galay kuna waaray laakiin dembiga gaalnimo ka sokeeya hadduu qofku ku dhinto fa huwa taxta mashii'at illah ilaahay mashii'adiisuu ku jiraa in shaaa afara lahu hadduu doono ilahay waa dhaafa markaasuu jannada geyna ilahay hanoo dhaaf hadduu doonana wa in shaa cadaaba hadduu doonana ilahay waa ku cadaaba waxaan ka hadlaynaa qofkan toobadkeen inaan laga hadla kii toobad keena hadde dembiba male dembigii waaba ka toobad keena soo ma jeedid waana aayado qur-aan ee ma ahan ra'yi ah. waa aayado qur-aan ah. oo aayad qur-aan ah ilaahay wuxuu ku caddeeyey waxa weeyaan in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo in loo shariig yeelo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahi weynaa gaalnimo wixii ka sokeeya kuu doonu u dhaafa kuu doonana u dhaafi maaha fiiri ilaahay wixii gaalnimo ka sokeeya muxuu ku xidhay mashiiadiisa saan doonaan ka yeelahoy daan doonana cadaaladaan marsiinaa waa u cadaabaa hadhowna markii dembigiisa cadaabkiisa u dhammaystaa janno la keena haddaan doonana waa iska cadfina oo tafadulan u samayna fiiri wixii kufri ka sokeeya laakiin kufri ma daayo ilaahay saas waa caqiidada ahlusunna waljamaca ayagu waxay leeyiin maya ma jirto ma dhici karto ilahay inuu u dhaafo ilahin wuxuu ley hadaan doono w dhaafa waa ayad quraan ayaguna waay leeyiin ma dhacayba ilahay inuu dhaafo ee waa inay meel marto saasay leeyihin qof kasta oo waxay leeyihin qof muslima dilay sow ilaahay ma dhihin jahanamuu leey khalaas jahannamu gela waana ku waana weligiisna ka soo bixi ma qof kasta sidaasay ugu wadaayeen kabaa'irto dhan waxa weya infaadu lwaciid goodigu waa inuu meel maro fi laakhirati aakhiro waxaa caqiidadooda ka mid ah wa an allaha alle laa yaqbalu ma aqbalayo fii ahli اkaba'ir dadka ahlukabaa'irkaa shafaacatan ergeyn in nabi u ergeeyo in waxa weeyaan malaa'ig u ergeydo in qof saalix u ergeeyo in shahiid u ergeeyo qof dembi galo kabiire galay shafaaca arki maa hel naarta inuu gala kuna waara nabiguna wuxuu leeyahy sal اlahu alيه waslm shafaacati liahli اkabaa'ir shafaacadayda waxa weyan ahlukabaa'irkay usugnaata oo waa loo ergeyna aya waay le loo ergeyma shafaacana arki maay naartay ku waray walaa yakruju ka soo bix maayay aaminsan yihiin minhu ahlu kabaairka xaalu ka mid yahay waxaa tidha walaa walaa yukriju de walaa yukriju ilaahay ka soo bixin maahay leeyihiin walaa yukriju ilaahay ka soo bixin maaha minhu ahlu kabaairka xaalu ka mid yahay axadan qof min anaari naar axaadiista bukhaariiyo muslimna nabigu wuxuu leeyahay sal allahu calayh wasalam dad aan dhuxulo ku noqonaa naarka dhuxulo int waa dadku ka jiray intii sujuudda meelahay ka sujuudi jireen maahan inta kale naarta laqe laakiin meelahaas naaruma karto bis ayagoo dhuxulaha laga soo bixina dhuxulo ayagoo ah laga soo bixina markaasaa webi oo waxa weeyaan lagu dhex ridaa markaasay sida canyada usoo dhalatay soo dhalanahay jirkooda kadibaa jannada la geyna nabi maxamed ayaa yidhi sala allahu alay wasalam dad tukan jiray nacuudu billahi min annaar marka saddexdaasuu sharaxay wuxuu ka tegey oo usan sharaxin usuushoodii almru bilmacruuf wanahyu can ilmakar ma usan sharxin waxa weeyaan almanzila bayna mansilatayn ma sharxin almanzila bayna mansilatayn waa sharxna ku laaban mayno macnaheeda waxa weeyaan qofka muslimka ahaa ee muuminka ahaa ee dembi weyn gala waxa weeyaan gaalna ma aha muslina ma aha laakiin meel dhexuu taagan yahi khawaarijtuna waxay leedahay waa gaalay leeyihi laakiin hadhow natiijada isku waafaqayan oo naartu ku waarahay wada leeyihi labadooda natiijada way isku waafaqayan magaca unbay ku kala duwan yihi manzila bayna mansilatayn waa saas waxaa soo haray oo muhiim ahed inuu sharaxo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar maxaa loola jeedaa ilaa alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar waa diine waxaa loola jeedaa waxa weeyaan in lala dagaalamo madaxda muslimiinta ee faajiriinta taasaa loola jeeda caqiidada ahlu sunna waljamaaca ay uga beriin noqdeen oy ahlu dalaal ku noqdeen waxay tahay madaxda muslimiinta ah gaalada ahayn oo faajiriinta ah, waxay leeyihin waa munkar waa in la suuriya Ah, waa munkar waa in la suuliya nebi maxamed ayaan lala dagaalamin yidhi sala allahu alay wasalam nebi maxamed ahlu sunna oo dhanna kutubooda caqaa'idka kitaab caqiidaahoo salaf qoreen oo kaamila ma jiro ilaa waa uga hadleen masaladaas xala waa mas'ale ayaga iyo ay ku kala baxeen waxa weeyaan muctasile iyo khawaarij hadduuba muslim yahay weliba ijmaacna ah oon khilaaf lahayn ahlu sunnaha imaam nawowiyaa ku soo raray ijmaac ah, xaafid ibnu xajar ayaa ku soo raray ijmaac shaykhulislaam ibnu taymiya waxa weeyaan minhaaju sunnaha yidhi waxa weyan ra'yiga ahlu sunna waljamaca halkaasu ku istiqraaray halkaas ayuu ku istiqraaray soo ma jeedid marka waxa weyan ayagu taasay ku khilaafsan yihiin taasay ku khilaafsan yihin walaa rayba waxaan shaki ku jirin uu yidhi shiiku annahu shaaniye qad radda waxaa radiyey calayhim cala almuctasilati waalkhawaarij labadaba waxaa radiyey dawaa'ifu kooxo kooxfaxahaasoo min almurji'ati ka ah iyo wlkaraamiyati karaamiyada lafkeeda waa murjia waa cadfu waxa weya cadfu tafsiir wey iyo wlkaraamiya ama cadfu taraaduf raba waxa weeye min almurji'ati ka mida ah, iyo wlkaraamiyati murji'ada waa caam waxaa la dhihi karaa waa min cadfi alkhaas cala alcaam waa min cadfi alkhaas karaamiya waa murji'ada qolo ka mida ah, waa khaas murji'ana waa guud oo caam ah Ah, murjiho waa magac caam ah kooxo badanaa soo hoosgelaa markaasaa karaamiyo lagu cadfay marka waa min baabi cadfi alkhaas cala alcaam ah, waxaa caam ah murjiho karaamiyaduna waa ka mid iyo wlkulaadiyati kulaadiyada abu muxamed cabdulaahi ibnu saciid ibnu kulaab waa raggii firqadiisii cabdulaahi ibnu saciid ibnu kulaab waa caqiidadan hadda ashaaciradu ay haysato ninka laga soo qaaday wey ah, ee abulxasan alashcari waxa weeyaan uu ka soo qaatay intuusan ahlusunnaha noqon maxdiga ah caqiidada ninkuu ka soo qaaday wey marka kullaabiyada waa ninkaasi u nisbo sheegataa marka kooxahaasoo dhan waxay ridiyeen waxa weeyaan khawaarijtii iyo muctasiladii iyaguna waa murji'eda geeska kaley joogaan markaasay qolada kale ridinayaan qolada khawaarijta iyo muctasiladu waxay leeyiin qofka hadduu dembi weyn ku dhaco islaamka ka baxa karaamiyana xagga inta taga inay qalbiga hadduu ka rumaysan waa muumin weligiis yuusan laa ilaha illah waa naqidayn labada darafay kala joogaan labada darafay kala taagan yihin waana dalaaq waa laba dalaaq iyo wa atbaacahum dadkii raacay fa axsanuu murji'adu waa wanaajiyeen taaratan mar markay ridinayeen marmaray wanaajiyeenoo inay ku naqdiyeen takfiirinta muslimka la gaalaysiina waa ku saxan yihiin wa asaa-uu waa xumeeyeen ukhra mar kalena waa markay yidhahdeen iimaanka dhamo qalbigu ku kooban yahay markaasna ayagaa umeeyey oo umaan sameeyey taasna adliga sheekay kutusa ir qofka qof walba aqiisuu siina xataa hmm. saaruu ilaa ay noqdeen fii darafay naqiidin laba geesoo iska soo horjeeda murjiadii iyo khawaarijtii iyo muctasiladii daraf iyo darafay kala noqdeen midna wuxuu taagan yahay dembi weyn qofkii ku dhaca waa gaal ama waxawey muslim maahanoo meel dhexuu jooga uu leeyay midna wuxuu taagan yahay dam weynaad sheegaydahay hadduusan laa ilaha illa ataa dhahan waa iska muslim mar hadduu qalbiga ka rumaysany waa laba daraf labada geesay kala taagan waana laba dalaal kanaa busida sida lagu faahfaahiyu ku yidhi mas'aladan fii kayri hada almawdici meeshaan meelaan ahayn meeshaan meelaan ahayn aad loogu faahfaahiyo ka raadsan yihi kitaabu liimaan oo shaikhu islam ibnu taymiya uu leeyahay oo mujalladka toddobaad oo fataawaha ah, aad uga fiiriba walmaqsuudu ujeeddada marka waxay tahay anna mila haaulaai kuwaas aan soo sheegnoo kale firqooyinkaasoo kale ictiqaduu waxay aamineen ra'yan caqiido uma xamaluu way ku xambaareen alfaad alqur'aani qur'aanka alfaaddiisii calayhi ra'yigaasay ku xambaareen walxaal ayay ku xambaareen laysa lahum aysan u sugnaanin ayaga salafun salaf aysan u lahayn salafkaas oo salaf sidaan ku fasiray uma heli karaan salafkaasoo min asaxaabati saxaabadii ah iyo wataabiciina taabiciyaalkii iyo wataabiciina dadkii raacay lahum saxaabada raacay biixsaanin wanaagga ku raacay walaa min a'imati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkoodii wax ka midana ma haystaan laa fii ra'yihim caqiidadooda uma haystaan uma heli karaan salaf walaa fii tafsiirihim tafsiirkana uma heli karaan firaqdaas caqiiday caqiideeyeen markaasay qur'aankii ku fasireen caqiidada waaxid salaf uma heli karaan oo saxaaba iyo taabiciyaala iyo aimmada muslimiinta ka mid a ah. aayaddan in macnaha lagu fasirana waaxid salaf uma heli karaan dalaalkana intaasaa lagu gartaaba caqiidadanu inay dalaal tahay saasaa lagu fahmaa aayadan in macnaha lagu fasiray uusan macnaheedii ahayna taasaa lagu fahmaa mar haddaan macnahaana uu ka soo hor jeedo macnihii saxaabada ay ku fasireen taabiciyaalku ku fasireen atbaacu taabiciin ku fasireen a'immadii muslimiinta horun ku fasireen hadduu ka soo hor jeedo khalaas intaasaa dalaal ugu filan marka wuxuu yidhi <clears throat> walaysa lahum walaal ayay ku fasireen laysa lahum uusan u sugnaanin salafun salaf salafkaasoo min asaxaabati saxaabadii ka mid ah iyo wataabiciina dadkii raacay lahum saxaabada bixsaanan wanaagga ku raacay walaa min a'imati muslimiina muslimiintii imaamyaalkoodii mid ka midana salaf ka midana ma heli karaan laa fii ra'yihim caqiidadooda uma heli karaan oo uma haystaan salaf walaa fii tafsiirihim tafsiirkoodana salaf uma haystaan wamaa min tafsiirin tafsiir ma jiro tafsiirkaasoo min tafaasiirihim tafsiiriyaalkooda ka mida albaailati ee baailka ah ilaa wa butlaanuhu baailnimadiisu yadharu waa من min wujuuhin dhinacyaal ka muuqanaa kaiiratin fara badan wuxuu ku leeyahay marka qur-aanka markay muctasiladu fasirto ama jahmiye ama qadariyo ama kulli ahlu dalaalka ahlubidcu markay fasiraan ooy macno baadila ku fasiraan butlaankaasu meelo badan aa laga laakiin labuu kuu sheegi rabaa si gooniya laba dhinac oo aad looga arki karo midka koobaad haddaad adugu caqiidadii ahlu sunnaha taqaan qur-aanka xataa tafsiirkiisa ma taqaanid markaad aragto bidcoolahan aayadda fasiraya isla markaas waa kuu caddaana inuu ku qaldan yahy mana taqaanid aayadda tafsiirkeeda ah, seed ku garad waxaad og tahay caqiidadan iyo caqiida faasida tahay horaad u tiqiin intaasaad tiqiin maalan waxaad og tahay ilaah marka la caabudaa toosaa loo caabudaa wasiidal waasida lasii maraa ma jirto waa ibtiqin maalinka dambaad waxaa aragtay nin waxa weyn duub weyn oo shiiqoo masaajid fadhiyo aayad qur-aan fasira oo leh walaalayaal ilaahay bootin looguma tegi karee waxaa la rabaa in qof walbaaba shiiqa inuu sii baryo ku tawasulo oo waxkaas ah aayaddaanaana sheegayda ha u leey isla marka koowaad waxaad og tahay inaan aayaddaas macnaha sheegayn maaa qur-aanku baanta ma sheego fiiri taas waa lagu gartaa midda labaada lagu garto waa ardada miday gara karto oo waa maxay qur-aanka aayaddan waxaa taqaan tafsiirkii ay ku fasireen self macno ka soo horjeedoo diid ayuu ku fasiray khalaas waxaad yaqiinsan tahay in macnaha saxaabada uu xaqi soo ma khalaas marka macnihii ka soo horjeeda horaad ka inkire ah, waxaan xasuusana maalin nin shiika oo haddee masaajid dhan loo fadhiyo aayaddaa soo qaatay yaa ayuha aladiina aamanu itaqu llah wabtaquu ilah lwasiila suu u waday uu wuxuu gaasiiyey wuxuu yidhi ilaahi weliga ilaahay meeshuu wax ka arku ka arkaa markaas oo meeshuu ka maqluu ka maqlaa ilaa uu meel fogaasiiyo un carabka muslimku kelin markaasaa ninaa wuxuu ku yidhi ardaday casharka ka dhegaysada ka mid oo sunniya aa yidhi xaa u daliila markaasuu u daliila xadiisulqudsiga xadiisulqudsiga waxa weeyaan fa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bih wa basarahu aladii yubsiru bih wa yadahu latii yabdishu biha ilaahay weyna wuxuu yidhi addoonka markaan jeclaado indhihiisiyaan noqonaa uu wax ku arkaayey dhegihiisii ayaan noqonaa uu wax ku maqlaayey gacantiisiiyaan noqonaa uu wax ku arka uu wax ku qabanaayey lugtiisiyaan noqonaa uu wax uu ku soconaayey ilaahaa yidhi war ilaah ma yidhi markaasuu yidhi waa yidhi markaasuu yidhi kaasaa ii daliila waa nin iska ardaya laakiin ma yaqaan xataa xadiiskaas macnihiisa ila xadiiskaas ijmaacay culummadu ku soo naqliyeen inuu yahay zindiiq kaafira qofka ku fasira macnahaas xaafid ibnu rajabna waa soo naqliyey ijmaacaas xaafid ibnu xaafid ibnu xajarna waa soo naqli inay zindiiqnimo tahay soo ma jeedid oo macnahaas uusan xadiisku ahayn isagu war kama hayo macaanidaas laakiin caqiida sax u haystaa waa og yahay ina ilahay lala mid ahayn wuxuu yaqaana laysa ka mili shay ilahay wax la midu ma jiraan wuxuu yidhi yaa kaaga horreeyo macnahaas ku fasiray sheikh fiiri meeshuu ku dhegey bal ardagaas yaa kaaga horreeyey hal imaam sheeguy oo waxaas ku fasiray kaasuu yidhi cilmi haddaad taqaan xaad iyo ag fadhida ordagaas <laughs> taasaa xujaa fiiri inta istaagay ardaygii uu yidhi cilmi ma taqaanid baadilowna waa tahay weligay dambena kusoo cad fadhiisa maaya xoogaa naxwahan kaa dhegaysaa waana kaaga tegay ardayga wallahi waa xaq soo ma jeedin waxa weeyaan see ku gartay ardagaas inuu gafs aayadda iyo xadiiskaba inuu ku gafay wuxuu ku gartay macnahan baadilkaahu ogyahy inay macno baadila yihiin marka kow tafsiirka ay qaldaan waxaa lagu gartaa inaad caqi macnihii uu sheegaya macno baail inuu yahy maxaa yele qur-aanku baail ma tuso dariiqa labaadoo lagu gartaana waxa weeye inaad garayda aayadda tafsiirkeeda oo ay ku fasireen salafka oo uu khilaafo macno ka soo hor jeeda inuu ku fasiro khalaas labadaas dariiqa lagu gartaa u raba inuu ku yidhaha wuxuu yidhi walaa min tafsiirin tafsiir ma jiro tafsiirkaasoo min tafaasiirihim waxa weeyaan ahlulbidaca tafsiiriyaalkooda ka mid a ah albaailati oo baailkaa ilaa wa butlaanuhu baailnimadiisu yadharu wuxuu ka muuqanaa min wujuuhin dhinacyaal kaiiratin fara badan wadaalika duhuurkaas muuqashadaas min jihatayni laba dhinacu ka imaana taaratan mar min alcilmi ogaalku ka imaana bifasaadi qowlihim qowlkooda fasaadkooda la ogyahay inaad ogtahay qowlkan inuu faasid yahay haddaad ogato qowlku inuu faasid yahay waad ogtahay marka aayad quraan inaysa tusayn qur-aankaa faasid tusa marka kow dhinacaas waa laga ogaadaa haddaad ogtahay qowlkan inuu faasid yahay aayad haddii lagu fasiro xadiid lagu fasiro haddaad qof ardayahoo cilmi aan lahayn xataa taad intaas og tahay waxaa leedahay qur-aanku waa xaq laakiin macnahaas waa baail qur-aanna sheegi ma manahaas ah. macnahaas qur-aanna sheegi ma xadiisna sheegi ma maaa qur'anka xadiisku baail ma sheegaan ma sheegaan taas waa lagu gartaa taaratan mar waxaa laga gartaa min alcilmi inaad oqoon u leedahay bifasaadi qowlin qowlkooda faasidnimadiis wa taaratan marna min alcilmi inaad oqoon u leedahay bifasaadi ma shay tafsiirkiisa fasaruu ay ku fasireen bihi maanka alqur'aana qur-aanka qur-aanka macnaha ay ku fasireen tafsiirkaas inuu khaas yaad ogtahay oo waxaad ka og tahay waxa way in tafsiirkii wuxuu khilaafsan yahay saxaabada iyo salaf imaa daliilan markay ku fasirayaan qur-aanka macnahan imaa daliilan u daliishiay ugu fasirayaan calaa qowlihim qowlkooda ay u daliishanayaan aayadda caqiidatooda ay u daliishanayaan ow amase jawaaban waxay ka jawaabayaan cala almucaaridi qof caariday lahum ayaga marna waxay weeyaan aayaddan waxay saas lagu fasirayaan qof ahlu sunna oo naqdiyey ay ugu jawaabayan oo lehin aayaddaanu haysanaa marka labadaas goorba aayadda waa taxriifinaya mar caqiidadoodii sugayaan markaasay aayad u dariishanaya marna qofkii ayaga naqdiyey ee ahlu sunnaha ay u jawaabayeen markaasay aayad soo qaadaan ama aayaddii uu dariishaday rabaan inay marka taas haddaad og tafsiirka aayadda xaq ahaa waaad garana waay ku fasireen inuu alad yahay waad garan ah, marka wuxu ui wataarata marna min alcilmi ogaal ku yimaadaan bifasaadi ma shay fasaadkiis la ogaado fasaru ay ku fasireen bihi maaga alqur'aan qur'aan imaa daliilan waxay ugu fasirayaan inay u daliishadaan qur'aanka calaa qowlihim qowlkooda iyo caqiidadooda oo amase jawaaban inay ka jawaabaanay rabaan cala almucaaridi qof ayaga caariday oo ka hor yimid lahum ayaga allah subxana wa tacala aclam sal allah ala nabiyina